الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد <clears throat> فصل والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية intayna guda gelin cashirka shubhadii shalay aynu tilmaanay <clears throat> masaladan jihaadka sheekhu markuu marhayay uu ka hadlay shubha khatara wey ninkii akhriyayba akhriyaa laga yaaba shubadaasi waxay ku saabsan tahay sheekhu wuxuu taqriiriyey jihaadku inuu dhacahayo idaa lam yakun hunaaka takaafu aslixa jihaadku waa dhacahayaa buu sheekhu yidhi haddaan awoodda gaalada iyo ta muslimiintu isla ekayn biqudrat alwaaxid aljabaar waa shubha baatila ma awxaaha ila shaydaan shaydaan baa meeriyey ama keenay calaa lisaani bacdi ahlicilm maxaa yeelay <clears throat> shubhadaasi waa shubha khatar ah sharcigana waaqac kuma laha xaaladay muslimiintu soo mareen rasiid kuma laha waa shubha aan rasiid iyo faatuura midna lahayn wey laa fi taarikhi alislaami walaa fi ladilla sharciya waxaynu ognahay inaynan fi taarikh aan la soo marin dagaal ay muslimiintu iyo gaalada isu dhigmaan xagga awoodda ma la tari iyo tiro iyo hub iyo tay intaba abu darda radia allahu tacaala canhu markuu dardaarmayo wuxuu ka odhan jiray taabiciintii saxaabada duulahay waclamuu inakum inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum laa bisilaaxikum waxaad ogaataan markaad dagaalamaysaan rawaahu alimaam cabdullahi mubaarak fi kitaabihi aljihaad buu ku sheegay aharkaa bisanadin saxiix waxaad ogaataan ba odhan jireen aad ku dagaalamaysaan aad ku halgamaysaan acmaashiina iyo alla kacabsigina mooyeen awood ma la tariya salaax midna ayda wax ku tari karin marka in maanta wadaad u yidhaahdo haddaan awoodda ma la tariya is isla ekayn oo hubka gaaladu ay haystaan mid la-eg aanan haysanin oo u dhigma jihaadku waa dhacahaya saa darteed ba waxaan ku uhi waa shubha awxaha a-shaytaan marka koobaad waxaan leenahay shubhadaasi lam yarid fi kitaabi illaahi walaa fi sunati muxamadi sal lay slam walaa ijmaacin saxiixin walaa qiyaasin jaliyin waadix shardigan isaga ah shardigan meeluu ku soo arooray lama arko waa shardi marka aan rasiid lahayn oo daba go-an weeyey dacfigeenna hadda jiriya tabardarrada iyo baabur baaba ah iyo dowladihii ka insixaabay insixaabayba mashruucaas jihaadiga islaamiga ah ayaa wadaadihiina waxaan geliyey iyaguna markaasay ku hadaaqeen waxay ku hadleen gaaladu ilaahay subxaanaه wa tacaala waaciduu lahum ma staطactum min quwati wa min ribaط اlkhayri turhibuuna bihi cadw اllahi wacadwakum waa la ilaaqay ma staطactum bale waxaad awoodaan faاtaquu اllaha ma staطactum idaa amartukum bamrin faatuu minhu ma staطactum taasi waa adila caama ruuxa muslimkaa silaax iyo awood wuxuu helo hadduu la yimaado faqad jahada waa inagii soo maray soo hormariyay naqliga alimaam ibnu taymiya shaykh اlislaam waman qaatala alkufaara min almuslimiina bisayfin aw rumxin aw sahmin aw xijaaratin aw casan fahuwa mujaahidun fi sabiili اllah waa inagii soo hormarinay min majmuuci اlfataawa almujalad athaamin walcishruun saddex boqol toban iyo lix waa inaga soo hormarin waa sidaas wey waxaad awoodda mar haddaad dhiibto ood ku halganto mujaahid baa tahay jihaadkuna waa sidaas yowma badrin taarikha islamka dib aad u fiiriso yowma badrin dagaalka dhex maray muslimiin iyo gaalo ma awood isla eg baa jirtay taangiyaasha ay gaaladu wateen muslimiintu ma wateen ilan taangigii xilliga u awood badna lagu dagaala jir muxuu ahaa fardo mid ku jiidha mid qob kugu wareejiya adoon ismajirina madax lagu qaadahaya hal faras bay ka wateen hal faras oo weliba aan tabar badnayn abuu qataado uu ku luudahay tahi meesha gaalaba fardo badan iyo geel iyo baqlaba watee tiraduna saddex boqol iyo dhowr iyo toban iyo maal maxaa la ahaa iyo kun ama sagaal boqol iyo dhowr uxud haddaynu nimaano dagaalkaasu weliba nabigu laba sano u diyaar garoobahay ama sanad ee ka badan kuna galay meeshii maxaa la geeyey kun nin buu nabigu yaa allahu ku helay saddex boqol iyo dhowr baa soo laabatay munaafiqiin ah waxaa ku hadhay toddoba boqol gaaladu maxay ahaayeen saddex kun iyo googo farday wateen kun iyo shan boqol oo faras bay meesha la yimaadeen muslimiintu saddex faras soo heli maysid faras afraad halaatu afraasin ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu dhega waa ogeyday dagaalkii axzaab intoo kale saddexdoo kun baan yaa allah u yabyabnay gaaladoo toban kun bayna dul keentay oy qabaa'ilka weliba dheer yihiin dagaalkii yarmuug muslimiintu labaatan iyo afar kun bay ahaayeen awooddu u badnayd abubakar bixiyey ee isku dayay gaaladu boqol iyo labaatan kun oo nin bay ahaayeen labaatan iyo afar kun boqol iyo labaatan kun xagee ka gaadhaa qaqabto un soo ma ah nimanka hala qaqabto muslimiintan iimaan iyo daacadnimo iyo yaqiin iyo sabr ba ilah uu gargaari jiray mooye xisaabtooda hadduu meesha ay ku hayaan daariq ibnu ziyaad markuu duulay ee andalus ninkii u horreeye galay buu ahaye furay ee jabalu daariq uu aminka meesha hadda loo yaqaano uu ka gudbay ciidan kun iyo toddoba boqol uu la gudb markuu xaggoo kale ku daadsaday yuu sahaydi soo ururiyey uu ka gubay sahaydi doomihii ku yimaadeenna wuu jijabiyey wuxuu yihi saacadan laga bilaabo irsaaqad iyo sahay iyo noolal iyo hoy iyo hoyaad meeshaan idinku horraysa waa cadowgi xagga dambe waxaa idinka abuuhi bad doomihiina waan waan reeqa la socda waan jebi wixii doonayay eberkeed xaggana cadow waa idinka jira maanta ilaahayna isku xidha warankiina ku shaqaysta bur hore socda kun iyo todoba boqol bay ahaayeen waxaa ka hor yimid boqol iyo toddobaatan kun oo eh, nin baa ka hor yimid boqol iyo toddobaatan kun oo nin ninkiiba maxaa ku hagaaghay boqol mise ninkiiba toban baa ku hagaagaysa oo boqol iyo toddobaatan kun fardigii maxaa kusoo hagaagahay innaga kun iyo toddoba boqol baanu ahayn ninkiiba toban baa kuso hagaagaysan filahay taqriiban soo saa ma boqol ma dhannaan filahaya boqol miya ninkiiba xisaabtu ninkiiba boqol miya <laughs> waa saas boqol iyo toddobaatan kun muqaabila kun iyo toddoba boqol wiil oo weliba aan saayna haysanin aan taag aan gurma deg dega walaa taakulo wixii ka dhacayna waad ogeydeen boqol iyo toddobaatanka intuu jabiyey yuu meeshu wuxuu deganaa bil iyo toban habeen ka badan oo laha caryaa yimaada gabagabu dhigay wax ka dhacay markaasuu inta xagga u diray oo isu keenay boqol iyo toddobaatan kunna wuu riiqay nin carara iyo nin biixda ka jabiyey u ka dhigay muslimiintan awood ma la tari iyo Eh, hub isla eg iyo xisaabahaasi waa hawlahan hadda aynu keenay mooye wax salafku yaqaaneen ma aha <clears throat> dagaalkii uu u qaaday ah, sulطaan alab arsalaan qaalawun xilligiisi dhacay ee bilaada kurdi ka dhacay muslimiintu shan iyo toban kun oo askari bay ahaayeen gaaladu laba boqol oo kun askari bay la yimaadeen waa hal goob keliya ma gurmadka u kaadi raggan markaa is hortaagan baa laga hadlaaya ee isgalahaya shan iyo toban kun oo askari buu odaygu keenay wax kale intuu waayo oo rag culusa laba boqol oo kun baa fooda loo geliyey haziima saaxiqa ka dhacday taarikh gash wuxuu kudha gaalada maalinka ku dhacay marka hawshan a ah, takaafu اlaslixa takaafu lquwa waa waxyi shaydaan weeye diin islaan ma aha hal masalo bay muslimiintu kaga hadlaan marka ay marhayaan awooddu inay isla eg tahay hal mar bay soo qadaan fuqahadu markay soo qadaan waxa markay ka hadlaayaan goormaa ninka mujaahidka ee muslimka muqaatilka ay u bannaan tahay inuu cararo wa hunaaka far bayna ilgaa'i aljihaadi wa bayna jawaazi alfiraaq haddii arday uu kala fahmi waayo waa musiibo aimadu badankood jumhuur ahlilcilm min ashaaficiya wاlmalikiya wاlaxnaaf wاlxambaliya iyo kulligoodba waxay leeyihiin in tira ahaan ay kaa badan yihiin oo dicfayn ka bataan mooye ila waaga dambe ilah waa kii nasaqo dicfiga lagu ogolaaday wixii iska badan saddex mee saddex me wixii laba meelood meel ka ka bata waxaa weeye inaad carartaha kuu banaan man fara min waaxidin faqad far waman fara min itnayni faqad far waman fara min halaaثatin lam yafira aharka ibn cabaas saddex nin hadday yihiin ood fooda gelin weydo way kaa badan yihiin khurufsa haysataa waad carari kartaa laakiin waxaa ka fiican ninka asagoo sabre fooda geliya taamuran ma laha marka cadadka iyo tirada laga eego hadday dicfayn ka bataan labanlaab ka bataan gaaladu muslimiintaasi inay ka cararaan baa u bannaan sidaas saxiixa ah oy markaa xeeladaystaan laakiin fuqahadu maysan dhihin firaar baa bannaan bay ka hadleen jihaadka la joojiyo faham fiqinaad fanta loo baahan yahay xaggaad ka bixi musaabarada iyo muwaajahada ka fool ka fool aad u dambinaysaa waa dabaxaysaa marka habeenkii markuu sexdaad mari daaqadaad ka toogan wadooyinkaad u geli markuu fooda kusoo saarma ad kaga cararaysa insixaab oo sheekhu maxaad u cararaysaan waa naloo baneeyaad leedahay maxay nimanku boqol kun anagu toban kun wiil wataa ninkiiba waxaa ku hadlayay muxuu ahay sadde saddex nin baa ku hadlaya ka badan iyadoo sidaa tahay bay salafku yidhaahdeen tiradun baa la eegahaya qowl cinda shaaficiya oon muctabar ahayn iyo riwaaya cinda almalikiya hayri muctabara bimacna hayri mashhuura mashhuur madhabka sida hore weeye ya waxay leeyihiin xagga firaarka waxaan kaloo banaynhaya hadday gaaladu hubkeenu hub ka khatarsan wadato oy xagga taya ahaan inagu hub badan yihiin mujaahidiinta waxaa u banaan inay cararaan sidii cadadkao kale sidii markay naga badan yihiin ba u banaan in laga cararo yaa sidoo kale hadday nagahu badan yihiin waxaa banaan insaxaab laakiin waaxid minhum xataa faqihi sagiir oo daciif oo allah ka dhige oo yidhi hadday kaa awood ama ay kaa tira badan yihiin ama hubkooda uu ku baabi'inhayo jihaadku waa dhachaya lam yaqul axad min almuslimiin wa hunaaka marka farqi baan ku uhi bayna alfiraar wa bayna ilgaa'i aljihaadi wa suquutihi asaasan so in la kala fahma cudurdaar iyo rukso matalan jamaacadu waa waajib baanu nidhi ama markaas waxaa tiraa waa fardu cayn dhe ama waa fardu kifaaya dhe ama waa sunno dhe calaa madaahibin liha ahli cilmi waa garanaysaa haddaynu doorno madhabka odhanaya waa shardun lisixati salaa ama waa fardu cayn ama waa fardu kifaayo soo acdaar kuma dhacdo ayb acdaartii kuu fasaxda inaad adugu muxuu ahaye ka leexato ood ka cararto ood iskaga tagto kuu fasaxday jamaacadii as-aan ma ridin wujuubkeeda waa diyaar wujuubkeeda weli iyo waajibkeeda waa baaqi haddaad cudurta daag intaad faraha ka qaada ay soo maqiiqdo salaada ma kaa asixi mise maya way kaa asixi adoo ilaahay kaa riday xataa oo cudurdaa lagu siiyey firaar lagu fasaxay haddaad tirada ma anu firaari maayo saaka waan nimankan kala baxaynaa ilaahay waa ammaanay subxaana wa taala rasuulkana waa ammaanay masalatu jihaad marka masale iska dhibyar weeye waxyaabahan hadda wadaado ay wadaan waxyaabaha la yaabay sidoo kale qaacidada asalka ahayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur qaacida fiqiya islaamiya wey intaynu awoodno qorigan yarka iyo aakahan sakaraadka iyo jaancadahan iyo xakiinkan dhoombirkaan haysanaa kaasaan ragga ku ragaadinaynaa waagaan halahadi muxuu ahay waxaan ragga iskaga dhicino xoog badanna waanu gaadhi laakiin haddoo la xisaabtana haddaad seexato goorma ninka soo gaadhaysaa ninka wuxuu ku talagalay inuu xiniyaha kaa siibo geed kasoo tagtana uu tago aya roog la dhigo maca salaama yaa la waayo mu'min aaminsan biwujuubi اljihaad la waayo mu'min aaminsan in muxuu ahaye la waayo in shareecada lagu dhaqmo waa lagu wada xisaabtaan saddex xaala ninkaan ka helno ayib baa musmiqyur socda on daynaa maraykanku xataa jaziira laga soo daay iyagoo hadlahay gaaladii waa waxay yidhahdeen ko waa inuusan muslimku aaminsanayn biwaxdat alislaamiya khilaafaha la soo celiyo iyo muslimiintu ha madoobaan iyo ha laysku tago ha ka tanaasulaan oo adugu konton iyo ko dhowr dawladoodba ay waad midowday maraykan baa laisku kaa yidhahda maxaad ugu geli maya iskuma tegi kartaan idinku yurub labaatan iyo shan dawladood baa isku tegey midowda yurub baa lagu leeyahay united state maxay tahay soo konton iyo meeqa wey ko mise labay ahay shayaadiintu konton iyo ko waddan oo isku tegay wey ama adigu sudan saddex baa loo qaybi sacuudigan saddex baa loo qaybinaya yaman afar baa loo kala jabanaya soomaaliya toddoba loo kala jabinaya waa mashruuc diyaara way socda ma ogolin idinkaa isku tagtaan muslimkii ka tanaasula muslimiintu inay midoobaan nin fiican way ninkaasa sheegaynaa qodobka labaad waa inay aaminaan inaysan waajib ahayn sharciga in lagu dhaqmo oo shareecada la daayo kullu man yunaadii bitatbiiqi shariica alislaamiy fahuwa irhaabi waa in la dilo adduunka la dhaafyo yidhahde waa qodob labaad qodobka saddexaad muxuu ahaa man yumin biwujuub jihaad saddexdaa markay ka tanaasulaan yay muslimiin qoyn rasul noqonayo isfahmaynaa oy noolaan karaan oy istaahilaan adunka inay ku noolaadaan intay aaminsan yihin walaalahu muslimiintu waa walaalo waana inay midoobaan oy mid noqdaan hal khaliifna yeeshaan jihaadna aaminsan yihiin kitaab ha laga amar qaatana ay leeyihiin kruiskaa ku socon bay idhahdeen warku waa iska cadiya adugu marka ima alkufr wa ima waxaa weeye alislaam wax udhexeeya ma inaad saddexdaa ka tanaasusoood gaalowdo ayib oo tiraado maba aaminsanaba saddexdaaba ood markaa ilahay ku kufrido iyo imaa inaad wixii aad luutan karto luutato wax u udhexeeya anuu garan maayaad ayib midda kale ee la leeyahay takaafuul aslixa xataa haddaynu dhaha sheeku waa xoogow shubha gashay waxaaba masalada la geyn karaa oo laga niqaashi karaa laisweydiin karaa marka jihaadku u yahay jihaad talabi oo kifaaya uu yahay laakiin markuu dagaalku yahay dagaalkii man qutila duuna maalihi dafcu saa'il uu yahay laa yushtaradu lahu shar biijmaaci lmuslimiin tusaale gaaban xilliga hadda cahdigii makiga ahaa ee nabiga la yidhi ha dagaalame kufuu aydiyakum waaqimu salaa ruuxu muslimkee lagu soo bodo halka xamaga lagu dhego nabigu isma difaaci kara maad ka haysaan difaacu nafsiga shaksiga adiga kugu saabsan ee gurigaada ku saabsan iyo hantidaada iyo cirdigaada iyo sharaftaada inaad isdifaacdo xataa fi lcahdi lmaki buu banaanaa qabla fardiyat اljihaad wa qabla tashriicihi yuu banaanaa in ruux kugu xadgudbo adigu kusoo weeraro halkaa xamagaa kugu dhegay isdhaqaajinen farna ha qaadeen nabigu weligii ma odhan ilahina ma odhan subxana wa tacaala jihaadka laga hadlaayo go xilligaasa la waajib yeelay xilligaasa la baneeyey waa maxay waa jihaad ljamaaca waana jihaadka dalabiga ah baa laga hadlaya amaa jihaadka dafcu nafsiga ah weligii min iqra maalinkii soo degta laga bilaabo ilaa qiyaami saac waa banaan yahay waana waajib inaad isdifaacdo dadka marka waxbaa iskaga qasanba jihaadka la farad yeelay markii madiine loo soo muxuu ahaayey loo soo jiroodo waa jihaadkan dalabiga ama jamaaciga ah weeye amaa inuu fardigu naftiisa difaacay waxaa weeye weligiiba jaa-is buu ahaa hawshaas horta ku baraaro waa muhiim jiddan midda labaad waxaan leenahay muslimiintu maanta ma jihaad waxay ku jiraan dafcu saa'ila mise waxay ku jiraan jihaad talabi oo rag lala xisaabtamhayo oo cadka inoo kala gooye ah intaan anugu haystaa dhulka anaa iska aduguna gaal baa tahay laakiin tuuladan baan isku haynaa aanu ka heshiino miyaan isku haynaa mise niman lagu soo duulo xataa xarameynkii lagu haysto iska daa meel kale oo xataa soomaaliya cilif dhacdo oo adduunkan ka warqaban hadda uun loo qaybanaya kuruuska ayb iyo gantaallaha baynu isku haynaa sheikhulislam wuxuu ley raxmat llahi tacala caleyh falcaduw saa'il cadowga horarkee ku soo weeraray aladi yufsid اdiina wاdunya laa shaya awjaba bacda aliimaani min dafcih shahaateynka un baa ka waajibsan aljihaad alyowm wax ka waajibsan annutqu bishahaatayn basaa jira laa yushtarau lahu shar falaa yushtarau lahu shar bal yudfacu bixasabi اlimkaani fayajib الtafriiq bayna dafci saa'il الظaalim اlkaafir wa bayna طalabihi fi bilaadihi dadku inta hadday kala saari waayo waa musiibo wuxuui sheeku cadowga saa'ilka kusoo weeraray ku horaray in layska difaaco lala dagaalamo wax ka waajibsan ma uu jiro bacda tawxiid billahi subxaanahu wa tacaala la salaa wala alxaj wala asawm wala azakawaat abadan walaa daraasatu tawxiid xataa tawxiidka in la daraasayo masaajid loo fadhiisto jihaadka ka waajibsan muslimiintii fatxu maka islaamay labada kun ahaa dagaalka xuneyn buu nabigu geliyay sal slam intii lasii socday shirki bay ku dhaceen fadhiista idinku oo u taga muxuu ahaaye abubakar iyo cumar la fadhiisto tawxiidka ha laydin daraasiyo oo usuulka ha laydin bilaabo nabigu ma dhihin bacdamaa nataquu bishahaatayn salaadiina la tusay dagaalka gala layidhi ijcal lanaa daata anwaad ba la soo boodeer kamaa lahum daatu anwaad soo garan maysa xadidka abiwaaqid layti fi sunan wa musnad axmed saxiixa ah xataa diraasat tawxiid bitafsiiliha jihaadka ka fadban biijmac muslimiin sheekh sheekhu marka wuxuu ihi in masaa'ilka la kala qaadaa waajiboo gaalka markaad ku raadsan wadankiisa oo adugu horar tahay oo weerar tahay iyo marka lagu soo hujuumayo bilaadaadi iyo arlaa'igaada lagu yimaado in la kala fahmaa fiican cadowga hoorankaa saad waxaad kartaad iskaga difaaci kolaad qadiinto kolaad bur madaxa ku fujiso kolaad uqodo mxuu ahaay godoodkii loo qodi jiray maroodigii mxuu ahaayey libaaxyaha ay ku dhici jireen aad uqodo uxun baad samayn wax muxuu ahaayey kala fadhi ka ron islaanta laga sheego kale ah baynu la imaanaynaa majmuuc alfataawa majaladka afraad safxada cafan alfataawa alkubra baan ujeedaa alfataawa alkubra majaladka afraad sabxada mxuu ahaayey shan boqol iyo sideed wey sidoo kale hadalka lamid ah wuxuu ku jiraa majmuc fatawa mujlad labaatan sideed ba ku jira waa laga akriyi karaa alimaam ibn xasan wuxuu leeyahy xaggaa sheekh wuxuu ku yihi jahaadka markuu yahay jahaadu dafci yahay oo fardu cayn uu noqdo wax ka waajibsan shahaataynka un baa jiraba ku yihi wax ka dembi weyn ka tagiisa ma jira in laga taga kaas dafcu saa'ilka ah dembi ka weyn ma jira ibnu xasan baa kula hadlay wuxuu ku leeyahay walaa ima bacda alkufri acdama min imi man nahaa can jihaadi اlkufaari wa amara biislaami xariimi اlmuslimiina ilayhim ilaahay loo shariig yeelo unbaa ka dembi weyn jihaadkaasoo laga tago xaggana iimaanka ka fadli badan baan tawxiidka ah xaggana maxaa ka dembi weyn ashirku billahi subxaana wa tacaala jihaadka noocaasa takaaful aslaxa la shardiyaa waa waxaa weeyaan zukruf alqowli guruuran walow shaaa rabuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun almuxalla majaladka toddobaad baa ugu tegi kartaa safxada saddex boqolaad <clears throat> ninka faqiiha ee maanta jooga ama caalimka maratan yabxathu lmasaa'ila bidacfihi wa maratan yabxathu lmasaa'ila bifitratihi wa islaamihi ibnu taymiya wuxuu odhan jiray qolyaha mutakalimiinta ah markay caqaa'idka usuulka joogaanna yatakalamuuna bicaqliyati almutakalimiin walfalaasifa markay fiqiyaadka iyo furuucda axkaamta islamka joogaan bifiqhihim wa fitratihim wa islamihim ku hadlaan bur hazali fiiri markuu ka hadlayo masaa alkalaam walcaqaa'id falsafi waxaa weeyaan bur kharaafi aw sakaraada markuu joogo fiqiyaadka axkaamta islaamka wasiirkiisi iyo wajiiska iyo ka hadlay albasiir iyo baadhahayo shaafici googo ee meesha fadhiya wey aayadaha iyo axaadiista isku qabanaya fiqiga aan waxba ka tegeyn caqligiisi iyo islaamkiisa wax ku baadhanhayo imaam alxarameyn sidoo kale juwayni wadaadaha maanta jooga mar maratan yabxahuuna almasaa'ila bidacfihim waaqaca taagan bay arkahayaan diyaaradda kor taagan kuriska soo jeeda meel kastoo la qabtay wiilashoon tabar haynin wax kasta waa xaaraan bala soo boodi hal isdhiibo marna intuu is iloobo yuu fidradiisii islaamkiisi iyo alciza aliimaaniya alkaraama alislaamiya shajaacadii ku jirtay iyo sharaftii shahaamadii buu marwa ku baadhahaya waa inagii soo maray shalay sheekhu maalinkii dagaalamayay wiilashii yarka afghaniyiinta ahaa ee xakiinkii karabinka watay iyo dhoomburka watay iyo jancadaha la hortaagnaa aqwa dawlatin fi lcaalam la hortaagnaa wuxuu i jihadku fard kifaaya wy xataa anahu lam yatacayan bul maxaa yal way iskaga filan yihin bul waa difaaci karaa haddana muxuu ku yidhi bacdamaa ninty one la gaadhay ma waaba dhacayba jihaadba ma jiro alaw markii koobaad baxaa almas'alata sheekhu bifitratihi wa islaamihi wa ku baaray marka dambena nadarahaa bidacfihi wa war iska cadway waa war iska cadwa loogyahay wy ama sheekh sheekh sheekh sidoo kale waaguu taxqiijinayay kitaabkan ataxaawiya wuxuu maanta waa fardacayn jamiicu lmuslimiinna waa aahimiin buuhi ilaa ay xoreeyaan falistiin waagi dambe muxuu yidhi wa uba dhacayba jahad wadaadaheenna marka soomaalida maanta kacaakuf ayaa la yaabay niman waaweyn ba uga horreeyey ardaygu marka arday waliba macallinkiisa meelun ba u ekaaday bu dhoodaa arday waliba macallinkiisa meelun ba u ekaaday ardayga aada waxbartay wuxuun buu kaa shabihi qaabkaad u hadli jirtay qaabkaad u labisan jirtay saad wax u baadhi jirtay dadaalkaadii sabirkaadii koluu fartaada wuxuun kaa shabaho kolaad xarafka qaabkaad u qalloocin jirta u qaloociyo wuxuun buu kaa qaadan ayib wuxuu ihi sheekhu markuu ka hadlay masaladaas iclam ana aljihaada calaa qismayn sheekh albani wey alwalu fardu cayn wa hwa sad lcaduwi lmuhaajim libacdi bilaadi lmuslimiin kalyahuudi alaan buu hi sida yahuudda hadda joogtoo kale aladiina اxtaluu filistiin falmuslimuuna aatimuuna jamiica xataa yukhrijuuhum minha muslimiinta oo dhan daariya dabo waa dambaabeen maxaa jira wuxuu sheekhu og yahay reer falastiin inaysan iskaga filayn nimankan yahuudeed iyo maraykan isku daaban idan muslimiinto dhan ba marka si tadaruj ah ayuu jihaadka u gaarhaya fardaciin ugu noqon haya reer shaam oo dhan haday iskugu tagaan iskagama filla waa ka awood badan yahay manku maraykan baa daba taagan hadda khaza markay baabi'in hayeen rasaastii iyo markay gantaalihi ka dhammaadeen dirada waaweyn baa kasoo duula washington oo soo degay talabiib oo hobdajiyey calaa mara wa masmac min alcaalam alislaami oo weliba la sheegahayo washington oo furaysaa la yidhi buundo hawada ah oo hog dejinaysa iyo gantaallo iyo taangiyo lagu taageero muxuu aha yahuudda baabi'inaysa haza diyaaruhu markay duuleen hubka ay dejin hayeen isla maalin ama labama kadibna kii ingiriiska xukumay gaashii e, maraykanka haysatay kii u weynaa kulli sacuudiga khaliijka wareega hayeen oo intii la salaamo sawirre la iska qaadahay waxay nimay maanta dabaka dadan hayaan nimankan ma uu jiro tacliiquhu calى طaxaawiya sheekh albani mujaladka labaad sagaal boqol sideetan iyo saddex dalka ku qoran yahay risaalayo yaro tacliiqaadka maktabada waa tale waa laga helaya yani waxaan oga jeedaa waxaan waa waxyi shaydaan wey diin ma ahe ummadda aan lagu logeyn faslun <clears throat> wlmuhimu fi hada lbaab baabkan markaynu marayna baab lwilaayaat ila sheekhu wuxuu usoo qaybiyey siyaasadu amaanaad iyo wilaayaad xil u dhiibid iyo shaga u magacaabid iyo shaqaalaysiin oo qayb ahayd iyo xilki laguu dhiibay gudashadiisoo ammaanaadka ahaa buu sheekh usoo kala jabiyey tiibaa hadda ku jiraa qaybta hore ahayd walmuhimu fi hada baabkan in ruuxa shaqa loo dhiiba ah shayga u muhiimsan waxaa weeye loo baahan yahay macrifatu laslaxi intaana ka bixin masale yaraan isku baraarujiyo fuqaha lislaam jamiica alkutub muraajaceeya raggu dalabo waaweyn baa loo badan yahay hala muraajaceeyo kitaabkaa doontaan ee fiqiga islaami madhabka doonaha ahaad intii la furo shuruud uljihad halaga fiiriyo shuruud uljihaad marna waa sagaal marna waa shan waa taqaanaan markuu jihaadku fardu kifaaye yahay sagaal shardi wey markuu cayni noqdo waajib cayni ahna muxuu noqdaa shan shardi waxaa loo shardiyaa ninka halgamahaya ee dagaalamaya alislaamu walbuluuqu walcaqlu wاldukuuratu wاsalaamatu min aldarar wاlxuriya annafaqa sahay in la heli karo idn اlwaalidayn wa idn اlgariib sagaal wey markaas soo ma mise waxbaan ka tegay alislaam albuluuq alcaql aldukuura alxuriya السلاamة min الdarr غayr uli darr wujuud النafqة idn الwaalidayn hadday nool yihiin iyo haddii dayn laguu leeyahay idn اlgariim اmadin addaa'im sagaal wey sagaalkaa shardi baa loo shardiyaa markuu jihaadku fardu kifaayo yahay anagu duulayna waddankanu nabad inoo yahay een dhulballaarsi iyo futuuxaad islaami aan doonayno bal ka soo hela alcilm alcadaana ma ku haysaan shuruuddaa sagaalkaa ma ku jiraa waxaa un shardiga ruuxa inuu jumhuuriyadda islaamka soo galo mutlaqu liimaana laga helo taasoo sahlaysa in takaaliiftu ay fuusho ilan takaaliifta islaamiga ah ee sharciganu la yimid ma fusho kuma waajibta asaasan ruuxaan muslim ahayn idan waa inuu caadil yahay ousan faasiq ahayn ousan mubtadaca ahayn oo caalim yahay osan jaahilayn ka soo heli mayso kutubta islaamka inaad ifahantaan baan u baahnay markuu fardo cayn noqdo shanta hore besa soo hadh inta kale waa dhacaysa waxaa soo hadhay alislaam albuluq alcaql aلذukuura aلsalaamatu min adarar shantaa besa soo hadhaysa inuu muslim ya ninkin u halgamahaya caaqil yousan waallayn baaliqiyo ilmo yaroo saria uusan ahayn ee dukuura lab dumarku waajib kuma ah farducayn kuma ah inay isdibca waa u banaanta hadii lasoo wero lakin farducayn kuma ah sida raajixa ah maxaa iisoo hadhay alsalaamatu min addarar wuxuu dagaalami karaa isagu Eh, nin d ya abadan waa dhacaysaa farducayn marku xorriyada waa dhacaysaa addoonku waa dagalamaya fanku farcayn noqo dagaalku waa dafcu saail wey waa nin ragga markaas dhukuuran baa soo hadhay xorriya waa dhacaysaa wujuudu nafaqa waa dhacaysaa idnulwaalidayn waa dhacahaya idnulgariib afarta kale waa dhacahaya hadduu fardu ahaa iyo hadduu fardu kifaaye ahaa kasoo heli maysid muxuu ahay alcadaalatu وتكافؤ الأسلحة والعلم warar wey waaa waxaan warar wey sheekh ummadda ayaan la lugeynay nasal allah salaam wlmuhim min hada albaabi macrifatu laslax ninka u qalma ee uee u suubada shaqadan in ogaanaan muhiim ah ilan shaqaalaysiin iyo wilaayad baynu qaybinaynaaye waxaynu rabnaa macrifatu laslaxi ninka u suubaday oogu qalma shaqadan astaahil in loo dhiib in la garto wadalika garashada iyo helidda aslaxa la helhayna inamaa yatimu bimacrifati maqsuud اlwilaaya shaqadan yaa u qalmo u astaahila markaynu leenahay waxaan ka horaysa inaynu fahanno shaqadu waxay tahay ujeedadeedu midhaha iyo danta iyo nuxurka shaqadani markaynu shaqadan waa salaatujin oo waa imaama fi salaa ha masaasa nin qaari ah baan u baahannahay nahay waxasana sawd ah war garta wey shaqada loo baahan yahay waxaa weye nin xoolaha gawraco waxaan rabnaa si fiican dabaax ah jazaar weyn baan u baahan nahay nin muru kuusan oo xoog axkaamu ah dabaaix yaqaana baan u baahan nahay oo caroor adag xoogna nale diin nale oon neef baktigaan noo qarinayni markaan shaqada nuxurkeed u fahanno yaynu garan karaa ruuxa u qalme u habboon ayib surdoon weeye waa mukhaabaraadka shaqadu waa la garan waa qadaa ninka u habboon waa la garan horta waxaa ka horraysa ninka in la shaqaaleeyo iyo shaqaale in la raadiya waxaa ka horaysa in la fahmo shaqadu waxay tahay ee ku saabsanta shaqaa banaan baa lagu waad orda fail baad geysatay maxaa taqaanaa anu baytaryadan aqaan fitinarigan aqaana baa tiri qadaa baa loo baahan yaha lagu yidhi meeshan xoole lama daaweynhaya dad baa la daaweynhaya yani waa in wax la fahmo tayib inamaa yatimu dalika bimacrifati maqsuudi lwilaayati shaqada iyo xilka waxaa looga dan leeyahay in la fahma ayaa ka horaysa buuhi wa macrifatu ariiqi lmaqsuud shaygii la doonahay wadadiisa wadada garashadeedana waa shard iyaduna shayga in la fahmo wuxuu yahay aynu doonayno waxaynu doonayno wadada lagu gaari waa inan garano ha shaqadu saas ahaa ayib horta magaaladan u soconna xaggey jirtaa baa horta maxayse tahay dad ahlo qaraabaa degan oo ahlu khayra haye xaggey bartaasay haa jirtaa intaa markaad maqsuudka garato waxaa ku xigta wado wadada ugu dhibyar ee ugu gaaban ee toobiyaha ah ee caawa inay geen karta waa xagge tee wey waa in laisweydiiyo shaqadaynu garanayna xadidayna waxay tahay oon sal gaadhaynaa kadibna waxaynu raadin wadadii u sahlan ee lagu gaari lahaa wadada u goban aksar dariiq oo ugu sahlan oo toobiyaa oon dhib lahayn oon baan oon dhumin lahayn oo lagu gaadhaan raadinayna waxaa marka wuxuu ku dhamaystirmayaa inamaa yatimu bimacrifati maqsuud اlwilaayati ay hadaf اlwilaaya gaayat اlwilaaya iyo wa macrifat ariiq اlmaqsuud shayga la doonayo waddada lagu gaarahayo la garto labadaa shardi asaas wey faidaa curifat اlmaqaasidu ujeedooyinka shaqada laga helaya marka la garto iyo wlwasaa'ilu waddadii lagu gaari lahaa tanma alamr hawsh dhamaystirmayso ibn wuxuu ku fahansiinayaa marka waxaa weeyaan wuxuu in la qaato falihada saa darteed lama galaba calى aktar اlmuluuk muluugta badankood markay ka qaali noqotay buuri boqorada badankood markay ay u bateen maxaa u batay oo ka qaali noqo qasdu dunya addunya in addunyay doonahayaan ninka muslimkaee wadaadka muxuu doonhayaa ummaddu diinkeeda inuu hagaago oo ilaahay ay caabudo ooy kitaab ka amar qaato oo ayagoo isku xirmaan oo iswalaalaystaan bay doonayaan kelima aan taalla alla ka ahayna aysan kor noqonin nimaan muslim ahayna uusan sara marin hada hu maqsuud lwilaaya laakiin boqorada adduunka jooga maxaa u batay nin walba adduunyadiisa iyo magaciisu doonaya duuna diin diinta damba kama leh maalinka aada hawlahooda soo gashay afaarahooda maalinkaas lagu yaabaa diinta haddaad caydo haddaad ku tumado haddaad ku dhaantayso haddaad wax lagu taaban maayo laakiin maalinka hawlaha ree ahlu sacuud taabato yaa waylag yaa waylak inamaa jazaa-u ladiina lagu qaadi iyo wa shamsi wa meelaad ka baxeen waa la waayahaya diintoodana waxay qabataa bangladeshka iyo soomaalida iyo bakistaaniyiinta hindada hindida iyo filibiinka iyo indunusiyaanka iyo malaysia kuwaasaa go-a dhamaada amaa ree ahlu sacuudi iyo boqoraduna hadday diinta caayaan abadan hebelka ibnalxasan turkiga hadda jooga ee mustashaarka u ahaa kii hore kana aminkanba u ah wuxuu ihi alrab washayطaanu wajhaani licumlatin waaxida wuxuu ihi ilaahay iyo ibliis waa xarash iyo madax buu hi oo lacag ku wada yaalla wajhaani licumlati waaxida shilinka somaa arda kenya soomaaliga maxaa ku ooli wan iyo iyo shabeel astaantiiyo loogadeena ku dhegan kan kenyaantagana maxaa ku dhegan adoo almihii waa fahanteen wuxuu idhi ilaahay iyo ibliis waa laba weji oon waxba isdhaamin lacagna ku wada yaalla wasiir wasiir wasiirka asinaaca walkahrabaa ee sacuudiga wuxuu idhi hadda laba kun oo san hadda laga bilaabo ilaa laba kun oo sano waxaanu ku loonayn xayaato xataa bini aadamku xataa damaraysu noolaan karin laa insaaniyaan ahayn buuri xayaatu kalb walximaar walfi'raan baan ku noolayn buuri alaana maanta laga bilaabay ilaa wixii ka dambeeya baanu nolol bini aadam gelaynaa buuri noloshii saxaabada tii nabi maxamed ambiyadii rusushii kulli xayaatu kalbin walkhanaasiir walfi'raan watiiraan bay ahaayeen aa sacabeeyey wax noocaasa aduu waa dhawaan reer sacuudiya ka dhegeysan had waa kufri bay yidhahdeen mujriin ba waraa qoray ku kala waraa qoray aqor waraa soconaysa sheekh talaa rag baa haystay imisaanu ku caamo ummadda lagu sii dayni haddii caamo aad talada u dhiibta lo masaajida ku ekaada reerka tufi taxel ku dhaqa safiinaha barta maalinkii xoogow geeritimaadana kaale fidaha akriya iyo kaadikasidaynta iyo axanka iyo muxua arbacuunka sii daaya hawlaha la xisaabtanka annaga noo daaya hadaad yeeshaan halkaan baad ku soconaysa ayib ki kii hadda joogaa ka dareeba da aniga maalooda kaaga sheekeynay naxnu nascaa boqor cabdal two thousand fiveki naxnu nascaa litaxqiiq addimuqraadiya alxaqiiqiya waxaanu u soconaa halgamaynaa inaanu salka u dhigno fadhiisino addimuqraadiya alxaqiiqiya bimacnaha algarbi wa na'malu buuri fii taxqiiqiha fi aqala min cishriina caaman waxaan rajaynaynaa inaan ku dhama aan hawshaa ku hirgelino labaatan sana wax ka yar walaakin khaطwatan bikhaطwa kolba tilaabaan qaadi buui kolba tilaaba agga jahanama u qaadahaya hadla macruufoo qoran la yaqaano muwaaqa ah wey oo lagu ammaanahayo warkaasi markaa wuu bilaabay aniga kaga sheekeeyey ibn maaja markaynu akrina waa kaga noqon maaye nimaankaani boqorada usoo laabo waxaa halaba calayhim qasd dunya duna diin markay taa ka adkaatay qadamuu waxay hormariyaan fii wilaayaatihim shaqooyinkooda iyo xilalkooda man yuciinuhum ruuxa ku kaalmayn calaa tilka almaqaasidi nin walba hawshuu doonayo ninka ku garab istaagay buu muxuu ahaaye soo ma aha kaalmaystaa nebi maxamed maadaama diin inuu taxqiijiyay tawxiid doonahayay inta hawshaa ku taagaribu shaqada u dhibanhayay abubakr sidoo kale cumar sidoo kale wadaaduhu markay doonayaan muslimiinta inay kala dejiyaan kitaabna ku maamula ilahayna ka cabsadaan somalina israacdo calaa kitab ilah isku raacdo la qabaliya alqawmiya mxuu ahay khabiisa nacraa aljaahiliya ma aha markaad doonayso ninka u suubade u astahiraad u dhiibaysa noocu doonaba ha noqdo qabiilkuu doona haado intuu doona ha la ekaado wa kaana man yadlubu ri'aasata nafsihi yu'hiru taqdiima man yuqiimu ri'aasatah si fiican wey wa kaana wuxuu noqday busheekh man yadlubu ri'aasata nafsi ninkii doonaya inuu asagu mas-uul noqdo madaxweyne noqdo xilka uu qaado yu'thir wuxuu door bidahayaa oo shaqada u dhiiban wuxuu door biday taqdiima man yuqiimu ri'aasatahu inuu hormariyo uu shaqaaleeyo ninka isagu ilaalinaya kursigiisa kacaanka inta taageersan baa la shaqaalaysiin jiray soo garan maysaan inta kacaan kasoo horjeeda malagood baa galay qolyihii hawiye iyo hartigi iyo isaaqi iyo reswelan dadka qabay ninka sacabeeya unbaa shaqada iska leh war caddaade wey tii hadda u dambaysay ee cabdullaahi nafsa shay tan shariifka nafsa shay nin walba adduunyo doon ah shaqada wuxuu u dhiiban nin ninkaasa u sacabaynhaya ee hawshiisa difaacahaya ee kursigaa ku haynaya kan weyne ku fadhiya kenya nafsa shay mayki baki shaydaankan jalwada ah ee balagta qaba ee khaa intuu noo digii dooranay haddana nagu nagu foorreeyey nafsa shay wey nin walba kursigiisa ninka ku haynaya unbuu meesha ku hajinhayaa wax war iska cad wey lakin gaalo waxayna ga fiican yihin way caddaystaan waxbaan ka booday subxaan alla waa fiican wey baaraka allah fik marka xiilka laisku dhiibi hal yajuuzu bui sheekh rishaad taqdiimu lmuwaatiniina cala almuhaajiriin waa runtii oo shubo fiican bay in la baraarujiyo haadaa bail diinta muhaajiriinta maka ka yimid ee madiine yimid miyaa xeelka dawladda ku badnaa mise ansaar baa ku badnayd muhaajiriin baa ku badnaa shaqada aynu dhiibayno ee ninka u qalma shalayba ha islaame maraykan ba allah ka dhigo muslim ah jayna allaha ka dhigo indha yara oo soomaaliya allah ka dhigo ninkuu doon ha noqdo shaqadaa ninka u qalma ee shuruudii laga hel u dhiibaynaa ya sakaraadni waxa oga jeeda way tabar yaryihin niman yanya wey aan tabar lahayn waad aragta maog tahay intaasaan oga jeeda almuhim xilka ninka u qalma inu dhiibaynaa muwaaطin iyo muhaajiri haddaad maqasho almuwaaطana waa mabdaun qawmiyun kufriyun shayطaaniyun calmani ma isticmaali kartaan markaad muslimiinta muwaaطiniin haadaa musطalaxun garbiy u adeegahaya dana khaas oo gaalnimo iyo kufriyaad waman ictaqada waaman ninka rumeeye mabda المواطنة faqad kafara ijmacan اللجنة daa'ima waxay soo guurisay ninka muslimka ama mas-uulka ah ee shaqada markuu qaybinhayo ama xilalka simaa waxna ku qayb bimabda'i muwaaطana faqad kafaray dheheen waa murtadun ijmacan bay leeyihin leanno markaad mabda muwaaطana taxqiijiso soomaali waxay dhi waddan baa naga dhexeeya iyo dal diintu nagama dhexayso midka murtadkaa iyo suufiga kharaafiga mushriga ah ee xaarcunka ah iyo muxuu ahay midka diinlaawaha ee shuuciga ah iyo wahaabiga muwaxidkae boodyada gaaban kulli isku xuquuq wey lanna maxaa jamciyey cinda alcaqiida alkufriya alcalmaaniya wadan baa naga dhexay alwaطnu liljamiic wadiinu lilahi subxaanaه wa tacaala mabda'a soomaali haddaad ku celcelisaan oo aaminto ninka ummadda aaminsiiyana waa gaal kuwa aaminayna waa gaalo walaa takuna awala kaafirin bih iska ilaaliya hawsha ayada mabda xun ummadda haddaa utarkiisiikiso lagaaga daydo dembigaada iskale intii kugu raacana dembigooda baad qadanaysa mabda lmuwaatana waa mabda kufri ah calmaani ah shirki ah shuqula diintaan ku lahayn inamaa cindana alcadaalatu wاlnazaha iyo alaslax wاlmas-uuliya bigadi nadari can alhijra wاlmuwaatana hawsha aada la iskaga ilaaliya ya qawmiya waa mabda kufri ah toban jeerna waa shina hala akriyay masaa'ilka diiniga naqd اlqawmiya alcarabiya lishekh ibn baas muraajiciya risalada yarta qayimka hala akriyo qawmiya waxay tahay baad fahmaysaan ayb qawmiya maxay keeni waa kal muwaطana waxay keenaysaa ree hebel waa isku dhiig waa isku dad waa isku mag waa isku mid isku waxbaa dila subxan waa nooleeya gaalkaada iyo mushrigaada iyo muwaxidkaada iyo suufigaada iyo sunigaada mubtadica waad wadanaysaa qoys kasta gaal buu le ar gaalkan taabta bay tegaysaa idan alqawmiya madhaban kufriyu wal muxuu ahaa walmuwaaطinatu madhaban kufriy mararka qaarkood balagawaadaha qaarkood iyagoo mustalax islaami ooga jeeda inay qawmiya isticmaalaan waa dhici karta lakin alqawmiya bimacnaha alxaqiiqi almuctaraf asiyasi fi lcaalam alyawm waa madhab kufri awey iska ilaaliya hawsha iyada idan waqad kaanat الsunatu dhaqanka waa dhaqankii boqorada addunyada doonaya dhaqanka diinad muxuu ahaa waqad kaanat الsunatu sunadu waxay ahaan jirtay ana aladii yusalii biاlmuslimiina aljumcata wاljamaca aljumcata wاljamaca ninka tujinaya muslimiinta salaada jumcada ee jamaacadaba wayaktubu bihim u khudbaynaya hum umaraau lxarbi bay ahaan jireen shaqanaba markuu nin amiir ka dhigo salaada jumcada jamaacada khudbooyinka asaga ragga mas-uulka ah waa nin diinti garanaya hawshana qaban kara wey hum aladiina kuwaasu hum ayagu nawaabu di sulطaan ri'aasada asulطaan huna ri'aasa looga jeeda iyo imaamada weeye kuwaasoo weliba nuwaab iyo gacanyaro u ah ninka shaqa haya mas-uuliyadda xilka usha muslimiinta haya nuwaabu di sulطaani cala ljund ciidanka ninka kule sulطada hiy hiy alimaara wاlimaama wاlqiyaada idan ninkan baa da tujinhaya ciidanka yaa mas-uulka ah hebel asagaa tujin isagaa khudbayn isagaa noo jumcada hawsha isaga u taalla intayna kale shacab iyo shuura iyo la taliyayaal baynu nahay asaguna wuxuu wakiil ka siiyey ama naa'ib madaxweynaha wey walihada lama qadama الnabiyu abaa bakrin الصidiqa fi الsalaa abaa bakr markuu nabigu salaada ku hormariyay fi maradi wafaatihi qadamahu lmuslimuuna fi imaarati اlxarbi wagayriha markii nabigu salaadaha uu yidhi waxaa tujinhaya abubakr sidiq intaan xanuunsanahay nabigu waa kii xijaabtay bacdamaa subanuu xijaabtay salaadaha waxaa tujinaya ummadda abubakr xilkii dawladda isagaa qabtay dagaalkii murtadiina isagaa hogaamiyey maxaa yeelay salaada nabig wuxuu u dhiibay ninka ugu yaqaana ummadda salaada iyo axkaamteeda iyo diinteeda idan xilkan isagaa qaadahay warku waa saas dayaane hawsha ku socon bilmunaasaba abubakr marka xilka loo dhiiba qoysiga reertain bu ahaa oo laangaab ah qoys laangaaba ka dhashay laandheeraha aabihii abu qaxaafo de muslim ah oo maka joogaa la yidhi nabigu waa dhintay aad baa laga walbaharay muslimiintu yay xilka udhiibeen buui wiilkaadii bay udhiibeen baa l cabdullahi bn cumaan baa loo dhiibay markaasuu waqad radiyat bihi quraysh haabaa la ku qanceen oo waa quraysh baaba dooratayba waqad radiya bihi banu haashim wa bnu cabdilmunaaf bnu umaya bnu abd nimanka qurayshada weliba u adkaa ee nabiga safka kusoo hayey ee ahaal uxigay bu sii weydiiyey haabaa haabaa la yidhi wuxuu hawsha waa hawl kala hawlo anagu fahmi karna maabu qurayshu hadda reer taym intay hogaamiyaan ay madaxweyne u noqon oo ka amar qaadan waa umuuro ilahay wata bur xisaabtii laakin annago aan quraysh ku naqaanay maha bur xisaabtaas nima ninkuu ka geel badan yahay ka laa dheeraysan yahay ka wiilal badan yahay ayuu geedka iyo goobta iyo magacba u qaadi waa xilkasnimo iyo dayaano iyo aqoon diineed baa dadka loogu dhiibaa mooye waxyaaba kale ma jiraan wa kaana nabi sal slm idaa bacaa amiiran calaa xarbin nabigu wuxuu aha markuu amiir dagaal u dhiibo inuu hogaamiyo kaana amiirku wuxuu noqon jiray huwa aladii yaumu salaata biasxaabihi salaada ummadda asagaa tujinaya ninka amiirka ah ee dagaalamahaya abbaanduulaha sargaalka jarnaalka kornaylka ninkaas xidiglahabaa ummadda tujin oo diinta u hogaamin waxaan wadnaaba diina ma ogtahay niman marka salaada lagaayo o dhan bal waa iska gala salaada anu waan meeshanaan kasoo shaahaynaya ama sigaar baan soo cabahaya inoo sii wada hawsha ayb ururihii mucaaradka ee dawladda inaysa barwaaga ku kacsana niman kamid a ah laiga sheekey waxaa ku jira ururahaas niman gaala oon diin aaminsanayn waa ka tirsanaa oo weliba inay hebel hebel oo la yaqaan waxbaada sheegi mahay markaasaa marka sheerarka la gaadhay jamacada salaada la gaadho aan tukano u iska baxay asagu matini baa la gaadhaa iska tukada tini anuu meelahaasan soo soo nasanhaya hadhowna qadiyaddii ummadda iyo halgankii ay wadeen waxay halgan ku sheegeen baa laga wada tashanaya marka salaada la gaadho tiini baa la gaadhi miyaa dhibka badnay nafta idinka shan waqti miyaha bal sii wada hadda waa baxahaya hada mabda alqawmiya almuwaana hawlaheedi wey rag hadda garanhaya inay fadhiyaan bay la tahay meesha ayada waxba ubixmay anugu wakadalika sidoo kale ida istacmala rajula nabigu hadduu in caamil ka dhiga magaalo inuu sii maamulo ama uu soo ururiyo dhaqaale iyo sadaqaad rajula naaiba calىa madiinatin hadduu naaib oga dhiga madiino sida abu dar iyo abu hurayre iyo mxuu ahaayey mxuu ahaay abu camr alkhifaari iyo kama stacmala cataa bna asiid siduu nabigu caamil ooga dhigay waali gobarnatori ama mxuu ahaayey guddoomiye degme calىa makata wa cusman bn abicas athaqafi calى طaa'if wa caliya wa mucaadan waaba muusa alashcari calى اlyaman waba sufyaan aba sufyaan wa camr bnu xasm calى najraan camr bnu xasm ahaa asagu wuu ahaa waali buu ka ahaan jira nabigaa u dhiibay caamirka nabigu ah calaa najraan ayib laakiin ma sugna midda ah eh, in nabigu u dhibay abasufyan cala najraan ma sugna daciifo wey taasi ya waaba sufyan idin ku jirta mi adinku anigu waa ii qoran waa aba sufyaan baa ii qoran wa camr xasm calaa najraan hadduu idinka goyo waa khayr kaana naaibuhu naaibka nabigu meesha u dhiibay caamilka ah huwa aladii yusallii bihim dadka isagaa tujin jiray isagaa amiiru xarbi ah isagaa abaanduula isagaa dagaalan isagaa qaadi ah isagaa wasiir ah hawsho dhab isagaa qabanaya ummadda inteeda kale uu kaalmaysanaya wa yuqiimu fiihim اlxuduud xuduudda oofin jiray iyo waayriha wagayraha mima yafcaluhu amiiru اlxarbi iyo hayr alxuduud oo wuxuu amiirulxarbi uu sameeya xil kasta iyo muhiimad kastoo uu dawladdu qaban lahayd ninkaasaa qabanaya salaadii hawlihii diimeed qadihii xuduuddii dagaalkii ayi shay isagaa qabanaya maxaa yeelay maqsuudka annaga waa maxay inaan ummadda diinteeda la ilaaliyo laguna maamulo wakadalika khulafaauhu min bacduhu nabiga gadaashii khulafaau bacdah sidoo kale ahay iyaguna nafsa shay ninkay amiir ka dhigaan ama naa'ib ka dhigaan ama caamir ka dhigaan calaa ariiqati moxamed bal ninkay shaqo u dhiiban hayaan waxay odhan jireen cala alkitaabi wasuna wacalaa ariiqati moxamed sal slam wa siirati saxaaba dambe abubakar iyo cumar iyo cumaan saasay samayn jireen ayib waman bacdahum min almuluuki اlumawiyiina wa bacd alcabaasiyiin iyo intii kasii dambeysoo boqorkii reer bani umaya ah iyo bacd alcabaasiyiin ila cabasiyin waagi dambe waa inxiraafeen inxiraaf badan baa galay leannahu wuxuuna inxiraafka kaga yimid sharciyadoodii baa laga murmay fuqahadii kuufa iyo ciraaq fadhiyey yaa duray sharciyata dowlat acaba cabaasiyiin waa dawla qaaman cala dimaa'i bay yidhahdeen walinqilaabaat watagallub ayib ummaddana xoog bay ku qabsateen amaa nimankan reer bani umayo khilaafadoodu kaanat sharciyatan dad ay la dagaalamen oy baabiyeen waa jira oo badna oo ahaa laakiin waagi dambe caamul jamaaca ay ka bilaabatay waa kii usha muslimiinto ay ku kulantay he calaa mucaawina abi sufyaan min hunaa markay ka bilaabatay anshaat dawlatu bani umaya mucaawina waxba awal mulug buu ahaa wa kaana khayra muluki lmuslimiin ayib laakiin idinku afgambi baad ku timaadeen ba la yidhi marka waxay isku dayeen reer bani cabaas maadaama carab iyo quraysh ay fooda gelisoo la diiday oo la aqbali waayey in ay soo dhaweystaan acaajimti reer furus iyo ree rum bay soo dhaweystaan salaajiqo iyo buwayhiyiin iyo atraag iyo kurdi iyo farisiin bay ka buuxiyeen dowladdoodii ilaa taabici carabigaha islaamigaha uu isbedelay meesha reer bini umaya ay ku ammaanaayeen inay xifdiyeen oo ilaaliyeen taariikhdii iyo siiradii iyo taabici islaamiga carabigaha oy acaajimta fogeeyeen ayib reer binu cabaas wax cagsi bay ku dhaqmeen say u jabiyaan isla weynanka iyo shahaamada iyo diidada carbeed ay u sanduleeyaan laakiin waxaysan filaynin baa ka dhashayo waagi dambe gacantooda ay ka baxday hawshii ay caajim la wareegtay ba haddi ayib saasuu marka sheekhu uleeyahay wa bacd alcabaasiyiin haaruun arashiid iyo abu jacfar qaybahooda hore waa roonaayeen waagi dambe laakiin waa tageen waa tageen wadalika liana amra ahama amra diini الsalaatu wاljihaad sheekh wuxuu leeyahay diinta arrinkeeda waxaa u muhiimsan fi taqdiim iska ilaali tafdiilkan waa tafdiilu taqdiimin tafdiilkii xagga manqabada iyo fadliga ma aha ahamu amri diin huwa tawxiid hadda wuxuu u jeedaa hadday isqabtaan laakiin yaa la hormarin daraasatu tawxiid wاljihaad fi sabil lahi man huma nuqadim ayuhuma nuqadim jihaadka la hormarinaya leanna waa laba waajibo kulmay kooba marka adyaqa la hormariya soo saad ma aha waajibaadku hadday kulmaan oo isku mid yihiin keenu hormarinaynaa fi lcamali watanfiid adyaquhumaa waqtan kadib aan loo dhigi karin baynu hormarinaynaa nabi allow miyaan islaamaa mise waan jihaadaa bu ninkii usayrim waad garanaysa nabi wuxuu horta tawxiidka ku dhawaaq waan ku dhawaaqay gal jihaadka or soo daraasee lama dhihin muxuu aayey usul halaai iyo caqiid daxaawiyi soo ar lama dhihin <laughs> nimankii masuut lfatxi maka lama dhi daraasaya tawxiidka shaatiika ma ka seexan ha hore u dagaalka dagaalka ma kifaaya mise dalib wuxuu ahaa cayni kii nabigu u waday ma cayni bu ahaa mise wuxuu ahaa kifa kifaayi bu aha wamaca dalika daraasa tawxiid isaga laga hormariyey masaailka dadku inay fahmaan muhim jiddan wey cinda tadyiiq markii mid kastaba la wadi karo oo jihaadku caalamkiisa taagan yaho iskaga filna arda waxaa le masaajida buuxiya daraasada barta diinta barta wixii bixi karaan ha baxo laakiin mar hadduu baalku cayn noqdo cayni noqdo hawshuna cuslaato ama la jamcin waayo jihaadkaa la hormarinaya bal imaam albukhaari iyo keyrkii waxay hata saada raxmaka qarkood awsaaci iyo bukhaari iyo cinda marka la sabee la carara yidhahdeen haddii salaatu lkoof xataa laga gaadho way dhacaysaa bay dheh laa salaata cishe iyo muxuu ahay fajar iyo duhur baad ka carari casarkii markaad meel nabada tagto baad cishe ka soo leeyi cisho kowdhe fajarkii laba dhe duhurkii waad wadaysa oo xaadiثadii qisa mxuu ahay eh, alkhandq waa muxkama غayr mansuk bukhaari taagan yahay waqad bawaba fi صaxiixi arrin nooca tusaysa xaafidna katirna masle waa kaga hadla eh, tafsiirkiisa waa ku niqaashaa waa masأala xoog badan weliba inay weliba maxfuud tahay oo inay muxkamo tahan ujeeda mansuuqa waxaa tusahaya tustara waaga la furanhayay dagaalkii anasoo waayila ka qayb galo sagaashan jir ah baa ka qayb galay dagaalkiibaa adkaaday aroor intii lasbilaabay niman musiibo dagaalama ahaayeen baa gabal ku dhacay gabalku si laisu cunahaya waxaa la kala food qaaday saq dhexo habeenimo hal salaad lama walaa salaat alkoof maana tukanin ba anas bin malik hay maxaad samayseen markii gaalo ay jabtoon dhaawicii urursano shuhaadadii xabaalanay oo la gaaray salaaddas wax soo dhowdahay baan ka soo duhur ka soo duhur kow casar labo maqrib cishe maxaakimtu waagi hadda soo jabeen niman xamar ka soo qaxay dhooble markay soo istaagaan bay miirsadeen baa layi markaase hee war gorma salaad dambaysa shalay waa inaogu dambaysa salaad bal hadda <laughs> maxaan samaynaa ayib way jirtaa m masla noocaasa wey cinda diiq yani salaad salaad alkhawf ragcay mar noqonaysa ragca waaxida oo loo tukanhayo imaan mustaqbil qibla wagayri mustaqbil qibla ahama amri diina salaadu ahaa jihaadku salaad waxtaa markaa turayade de salaadiibu mararka qaarkood tuuraya xaaladiis markay adkaadaan masalada marka masale sahlan ma aha marka hoos hoosa loo dhigto masalada shekh wuxu uhi liana ahama amr الdiin الصلاة والجهاad ولhada kanت أكثر الأحاadiiثi عن النabiyi في الصلاaةi والجiهاad waa xaqiiqa iبnu تaymiya sheegay horti wadaad baraajimaan arag wuxuu leeya axaadiista nabi maxamed ka sugan ee صaxiixada ah baabka ogu axaadiis badan waa aljihaad وasalaa wey waa runtii xatى التwxiid xatى masأlaة الإimaani والتwxiid waxaa ka adila badan masأlaة الصلاة waxaa ka adila badan masأlaة الجihaad wuxuu yihi sheekhu marka axaadiida akarkeed waay ku wuxuuna sheegaa sheekhu yidhi wuxuu yihi aqalu labwaabi xadiiثa ضaciifa wa mawduca aljihaad wey waa xaqiiqo kale oo isagu tilmaamo wey abwaabta fiqiga haddaad baadha buri baabka ugu daciif yar uguna mawduuce waa jihaadka asagu hawl culus weeyo axad mawduca laga dejin maayaba intiis horaba ku filanba kuwo daciifa ku arki maysid laakiin hawlaha kale tif bay ka tahay axaadiis dacaafo ah dacaaf iyo mawduucaad ka helaysa runtii wa kaana sala alيه wasalam idaa caada mariida yaquul wuxuu odhan jiray nabig markuu ruux xanuunsan booqdo allahuma shfi cabdaka allow addoonkaada caafi yashhadu laka salaatan salaad buu kuu tukan oo ka qayb geli jamaaca wayanka wuxuu dhaawici laka adiga kuu dhaawic caduwan cadow buu fooda gelin hayaay ibnu taymiya hadduu kale ma og tahay fartu maslo ku raacin hayaa waxaa weeye hadda nabiga wuxuu ku duceeyey laba laba arrimood wuu ka caabudi muhimadu waa maa addoonka allah caafi uu ka caabudi haya muxuu kuga caabudi biaslayn biljihaadi wasalaa biljihaadi wasalaa xadiidka waxaa soo saaray axmed abu daawud ibnu xibaan iyo keyrkood waana xadiid xasana wey xadiid xasana walama yankau ay mina kayt lcaduw fi lcaduwi ankii yani man ramaa yarmi oo kale wey ayib rimaayatan nikaayatan baad ku keenaysaa masdarkeeda dhib ma laha wa idaa agtarta fi lqowmi aljiraaxa walqatla markaad ruuxa jilciso la dagaalanto dhaawacdood halhayshood halaakayso ayaa nikaaya la yidhahdaa ayib walama bacata الnabiyu mucaadan ilى اlyamani nabigu sal slam shee ma dhihin bu kuleeyahay ilaw addoonkaada caafi cilmi buu ku baran hayaay muuse dhihin buu leeyahy ilaw addoonkaada caafi reer ku dhaqahayaay ma dhihin buu sheekhu ku leeyahay ilahu caafi muxuu ahaayey ummaddu isu keenahayaay ayib bimacnaa yusallii laka salaatan wa fii sabiilik walamaa bacaa nabiy sal slam mucaada ila alyamani qaala yaa mucaad mucaadow ina ahama amrika arrinkaada midka igu muhiimsan igu daran waxaa weeye cindii agtayda asalaa wey xadiidkan maa helin asagoo marfuuca walaa asagoo mawquufo saxiya midna ma helin la soo raadiya hadda وkadalika kana cmar بن الخطاaب radي الlahu taعaalى canهu yaktubu ilىa cumaalihi ragga cumaashe wakiilada u abu waraaq u qori jiray muxuuna ku odhan jiray ina أhama umuurikum cindii shaqooyinkii xeelkaad ii qabanaysaan idin dara waxa igu muhimsan aniga agtada waxaa weeye asalaatu salaadoo la ilaaliyo faman xafadahaa ninkii salaada dhowra waxaafada calayha ilaaliyo waktigeeda ku ilaaliya xafida diinahu diinkiisa buu dhowray waman dayacahaa ninkii marka dayaca ee dib u dhiga kaana limaa siwaaha min camalihi ashadu idaacatan waa riwaaya bilmacna ba sheekhu ku sameeyey waa xadidka aynu ku marnay muwaطa maalik bilowgaan ku marray muwaطa maalik xadidka lixaad mise shanaad taqriiban baynu ku marray isagoo dheer u faahfaahsan oo kadibna uu awqaadi u sharxay salaada awqaadeedaba u sharxay abi muusa alashcari waraaq dheer bay xadii athar saxiixa wey kan asagu ninkii salaada dayaca ee waktigeeda bixiya ee ama daba qabataya asagoo wax urdaara uusan u geynin ayib diinta kalena waa uga sii daran yahay fahuwa lima siwaaha min camalihi ashaddu wuu ka daran yahay idaacatan xagga hallaynta wadalika liana الnabiy sal ly slam qaala wuxuu yihi asalaatu cimaad اdiin salaadu waa diinka tiirkeeda wey diinta ilaahay udubkeeda ee tiirkay ku taagan tahay salaada wey akhrajahu lbayhaqiyu fi shucab bisanadin ضaciifin <clears throat> alimaam nawwi wuxuu yidhah waa munkarun baطil xadiidkan fi kitaabi atanqiix muxuuna yidhahdaa waana mawquuf can cumar aw ibni cumara isagoo marfuuca waa daciif ibn xajar alhayt alxaafid fi talkhiis baa weeraro wuxuu leeyahay sida uu sheegay ma aha xadiidku isagoo waxaa wariyey alimaam ibnu caym alfad ibnu dukayn fi kitaabi salaaba ku wariyey can xay ibnu sulaymin can baa ibnu yaxya qaala jaءa rajul ila nebi sl ly slam fasa'lah can isalaati faqaal nabigu wuxuu yihi asalaatu cumuud اdiin waana mursal bu rijaal rijaalaho hiqaat xaafid ibn xajar talkhiis alxabiirka fi takriij xadiid fatx اlcaziiz ama sharxi kabiirka waxaa tiradaba laakiin sax ma aho ninka xabiib la yihah ibn sulaym waa majhuul xal wey waa majhuul xal xadidku isagoo marfuuca iyo isagoo mursalaba waa daciif wey asalaatu cimaad اdiin laakiin macna ahaan waa sugan yahay xadiidkii aad garanaysaan fi sunan ee lagu mari jiray hataa arbaciinka baa ku filan ra'su اlislaami wa cumuuduhu aلsalaa islaamka madaxiisu iyo tirku ku tagan waa salaada waana xadid xasan xadidka asagu xadidkaasa kaaga filan macna ahaan marka waa sugan yahay faidaa qaama almutawali xilka ninka loo dhiibay hadduu toosiyo hagaajiyo asala cimaad addiin diinka tiirkiisa uu toosiyo